waxaa loola jeedaa waa camalkii la qabanayey waaxyihiisii lagama maarmaanka ahaa qaybihiisii lagama maarmaanka ahaa ayaa la yidhaahdaa markaa maa laabudda minhu waa wixii lagama maarmaan u ahaa lisixati shay shaygii inuu ansaxo wa kaana min ajzaaihi oo shaygana markaa qaybihiisii ka mida wixii la samaynayey qaybihiisa lagama maarmaanka ah ee qofkii haddii aanu la imanin camalkii aanu ka ansaxaynin wataqadama macna salaati luqatan wa sharcan salaadna macnaheeda waynu horey nuu soo sheegnay waynu luqa ahaan iyo sharci ahaanba wa arkaanu salaati amaaniyata cashara ruknan arkaanta waa sideed iyo toban rukni wa fii bacdi nusakhi sabcata cashar nusakhda kitaabka qaarkoodna toddobiyo toban baa ku qoran rukniga uu maaragtay ugu dambeeyu noo sheegi doono niyat lkhuruuji min asalaa ayaa dee muran ka jira marka qaarna toddobiyo toban toddobiyo toban hadii laga dhigana kaasaa laga jari haddii kaa lagu darana sideed iyo toban baa la culamada qaarkoodna arkaanta afar toban bay ka dhigaan oo dum'aninado sheekhu uu soo celceliyey bay isku celiyaan qaarkoodna saddex iyo toban baabay ka dhigaanoo dumaaninada gebigeedaba way ka saaraan arkaanta oo eh, sifo arkaantu leedahay unbay ka dhigaan rukni mustaqila kama dhigaan marka waa macnuhu wuu istegayaa un laakiin kan miyaa mid gaara la tiriya mise gaar looma tiriya kan kalaa la hoosgeeyaa ayuunbaa khilaafkaasi keenay axaduha rukniga koobaad anniyatu waa niyadii wahiya qasdu shayi waa shaygii oo loo qasadkaasoo shayga falidiisi iyo samayntiisii la xidhiidhsan horeyn usoo aragnay wamaxaluha alqalbu halka wax laga niyeeyaa waa qalbiga fain kaanat isalaatu fardan salaaddu hadday faral tahay wajaba niyatu lfardiyati waxaa waajiba qofku inuu niyeeyo faralnimadii salaadda inuu faral inay tahay inuu niyeeyo uu u garanayo waa lagama maarmaan wa qasdu ficlihaa waxaa kaloo laga doonayaa inuu u qastay de inuu salaad tukado haddii isagoo aan uga qastin inuu salaad tukado inuu saaka isagoo tukanaya dee salaad sidaa ugu ansixi mayso wa tacyiinuhaa waxaa kale oo qofkii markaa salaad tukanayay faral ah laga doonayaa inuu magac dhabo oo magacaabo yani qalbiga uu ka magacaabo min subxin subax aw uhrin ama duhur uu ku magacaabo maalan tusaale ahaan tacyiinuhaa min subxin yani waxa weeye tacyiinkaasoo min subxin wnuhaa subxan ah inay subax tahay ayuu tacyiinkii noqonaya minta iska nooc bayaaniye baynu ka dhigayno ama inay duhur tahay ayuu tacyiinkii noqonaya aw kaanat isalaatu naflan wain kaanat isalaatu naflan salaaddu hadday tahay salaad sunno ah oo daata waqtin waqti leh sunnihii waqtiga lahaa ka raatibatin sida salaaddii raatibada ahayd ee salaadda faralka ah la soconaysay aw daati sababin ama sunnihii ahaa mid markaa sabab leh kastisqaa'in sida salaadii roobdoonta oo kale wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihi horta salaadkan salaadani ama nafligani tabiirka mudakarka nafligani isaga celinaye nafligani ama sunnahan la doonaya in la tukado in indee la sameeyo la niyeeyo wa tacyiinuhu la magacaabana markaad salaadii sunnaha ay tukanayso ee magaca lahayd waa tii magaca lahaydu waxay magaca gaarka a ah lahayd dee waxay markaa noqonaysaa inaad magaceedii iyadana aada u niyooto inay tahay salaadii sunihii duhurka ka horeeyey inay tahay sunihii duhurka ka dambeeyey inay tahay duxadii inay tahay witrigii waa inaad sidaa u niyeyso inay roob tahay inay maaragtay tahay eh, tii ciidda ilaa aakhirihi tii aan markaa labadaa midna ahayn eh, aan faralna ahayn sunne magac gaara lana aan ahayn iska sunno mulaqa ahayd qofku inuu iska sunaysto unuu doonayey taasi iyada waxaa la niyoonaya un qasdulficli waa inaad dee niyooto inaad salaadan tukato oo markaa iyada waxaa meesha ku baxaya kii isagu aan waxba niyoonayn intuu masaajidka iska soo galo dan kaleba u soo galay uuna ay ka qabsatay is arkuun isagoo tukanaya kaasi salaadi uma jirto laa niyatu nafliyati salaaddii markay sunno tahay sunnanimadii in loo niyoodo oo markaa waxa weeyaan sidaasi maskaxda lagu qabto waxba shardi maaha witriga markaad tukanayso inuu sunno yahay inaad markaa aad markaa ama ogsoon tahay ama aad maskaxda ku qabato waxba daruuri ma aha wahaani rukniga labaad alqiyaamu maca alqudrati waa sara joog haddii awood loo leeyay maca alqudrati calayhi haddii la awoodo istaaggii wey fain cajaza waa salaaddii markaa faralka ahaydu weeyaan tan salaaddii faralka ahaydu fain cajaza can alqiyaami hadduu kari waayo sara jooggii qacada kayfa qacada wuu fadhiisan oo fadhi buu ku tukan siduu u fadhiisanaya kayfa shaa si alla siduu doono hadduu kursi ku fadhiisanayo hadduu dhulka fadhiisanayo hadduu lugaha fidinayo iyo hadduu soo laabayo sida atiyaadka u fadhiisanayo iyo hadduu isweydaarinayo labada lugood sida mutarabica la yiraahdo u fadhiisanayo wa qucuuduhu inuu fadhiisto muftarishan isaga oo markaa sidii atiyaadka u fadhiya atiyaadka dhexe oo lugtii bidix goglanaya tii midigna faraha ku taagaya sida inuu u fadhiisto ayaa afdalu wanaagsan marka waa sara jooga bedelkiisi de markii atixiyaadka la gaaro iyo sujuuda fadhigii ka dambeeyey marka la gaaro de sidii awalba uu fadhiisan jiray buu fadhiisanaya laakiin fadhiga laga hadlaya waa fadhiga sara joogii bedelka ka ahi qaab ku noqonaya fadhiga bedelka ka ah sara joogi iyaa hadalkani uu ku jiraa qaabka uu noqonayo marka waxay leeyihin qaabku doono horta u fadhiisan karaa hadduu lugaha xataa fidiyu qiblada u taago uu salka ku fadhiisto waa caadi haddii uu markaa labadii lugoodba intuu isduldhigo uu ku fadhiistana waa caadi hadduu sidii atixiyaadka dhexe loo fariisanayo fadhiisto waa caadi hadduu tawarugiyo sidii atixiyaadka dambe loo fariisanayo fadhiisto waa caadi waxaasoo dhami waa caadi laakiin eh, hadduu mutarabicu mutarabicuna waxa weeye intuu salka ku fadhiisto labadii lugoodna xaggaa soo maray uu isdhaafiyo san isu weydaariyo waxaasoo dhami waa caadi laakiin waxaa afdala bay leeyihiin in sidii atixiyaadka dhexe loo fadhiisan jiray oo iftiraashka ah loo fadhiisto maxaa yeelay xarakaad badan baanu qofkii markaa u baahanaynin والثالث ركن صدحات تكبيرة الإحرام وتكبيرة حرشدة ويتعين وحا مارت عينوبيا على القادر قفكي مركا أود لها النطق بها إنه كنا واقو أو تأفك كاخر الله أكبر تي إنه كنا واقو إنه كنا واقو يعني دتك مغشية معها دتك إنه مغشية وحبا قصب hadaanu de imaam ahayn oo aan maarata laga doonin inuu dadkii wax gaadhsiiyo waxaa la doonaya lakiin inuu de carabkii dhaqdhaqaajiyo iyo afkiiyo xuruuftii uu de markaa wax uu ku dhawaaqay wax qalbiga ka niyoodo u takbiirtii inaanay noqonin bian yaquula dhawaqii wuxuu noqon inuu yidhahdo allaahu akbaru inuu yidhaahdo falaa yasixu asixi maayo alraxmaanu akbaru hadduu allaahudii arraxmaan ku bedelo ila waa laba magacoo ilaahay leeyahay inuu yidhaahdo allahna waa ilahay arraxmaanna waa ilaahay arraxmaanu akbaru hadduu iska yidhaahdo laga yeeli maayo wanaxwu iyo wixii lamid maxay takbiir lama yira walaa yasihu fiya sidoo kale asixi maayo taqdiim al-khabari ala al-mubtada in khabarka mubtadihi laga soo horeysiiyo qolada naxwoolaydu haba tiraahdo waa si banaan oo mubtadaha in xagga dambe la mariyo khabarkan la soo horeysiiyo iyaga agtooda way isaga way ka iska banaantahay laakiin salaadii ku xirmi maysa in la yiraahdo ka qawliisa isagoo yiraahdo akbarullahu allahu akbar bay ahayd afcala bi ahaan akbarullahu haddii la yidhahdana mubtadihun baa xagga dambe maray khabarkiina wuu soo hormaray culammadii naxwuna waa caadi bay leeyihin sidaasiyo yani af ahaan af carabi ahaan waa ku ansax laakiin salaadii dee sidaa ku ansixi mayso ku guntami mayso takbiir baan la odhan waman cajaza kii kari waayo can inudqi bihaa inuu ku dhawaaqo bilcarabiyati af carabi inuu ku yidhaahdo allahu akbar ti haddii uu soo rogo waayo oo maala waaba loo sheegay macnaheedana waa la baray baadiyihii buu tegey xero buu isyiri wuu markaa soo roganba waayayba wax alla waxay ahayd allahu akbartii iyuu maaragtay ka fakatay ilaahay baa weyn markaa inay tahayna dee wuu garanayey muxuu samayn tarjama canha wuu turjumiyo afkii uu garanayey ayuu dee ku odhan biayi lugatin shaaa af alla afkuu doono ayuu markaa ku odhane uu garanayo kol hadduu allahu akbartii garan waayo afka kale uu ku garanayo ayuu markaa ku xidhan walaa yacdilu canha uga baydi maayo ilaa dikrin aakhara dikri kale sida subxaan allahi iyo alxamdulilah iyo u baydi maayo ee afkaa kale ayuu ku sheegayo allaahu akbartii tarjamadeeda ayuu la iman wayajibu waxaa waajibi qarnu niyati niyadii inuu la xidhiidhiyo bitakbiiri takbiirta oo yani waxa wey markuu allahu akbar leeya niyadiina ay joogto وأما النووي إمام النووي مياه فاختار يسوي حضورتي الاكتفاء إن لو كافتومه بالمقارنة العرفية xidhiidhka markaa curfi ahaanee dadku ay maaragtay xidhiidh wixii u yaqaanaan in lagu kaaftoomo oo aan allahu akbar tiyo niyadii inay isla wakhti ahaayeen aan la isku waana sida markaa saxda ah weeyi hadalkii imaamu shaaficina u dhow bixayu yucaddu heer markaa la xisaabinayo curfan curfigii dadka annahu mustaxdirun lisala in qofkani salaada uu tukanayo uu de qalbigii marka waxa weeyaan ay qalbigiisa ku jirtay uu doonayay oo garanayay salaadan uu tukanayo inay xaadir ku ahayd qalbigiisa curfi ahaan in markaa eh, la odhanaya ayaa ku filane inuu markaa niyadii isku dhibo oo markaad allaahu abar lahayd niyadii may qalbigaaga joogtay uu markaa isku kadeedo looma baahna eh, inuu garanayey uunu sidii caadiga ahayd markaad waxyaalaha kale samaynaysaba dee intood niyeysaad haddana samaysaa qaabkaasoo kale inay niyadii kaa tahay oo salaaddan aad tukanayso mid aad rabtay ood caynteedii iyo magaceedii aad waxa weyaan u doonaysay inay tahay baa kugu filan waraabicu rukniga afraad qiraaatu lfaatixati faatixada in la aqriyo aw bedelihaa ama bedelkeedii in la aqriyo liman lam yaxfadha waa qofkii aan xafidsanayn faatixada ayaa bedelkeeda u weecanaye faatixadii in la aqriyaa waa rukni haddii qofku aanu faatixadii xafidsanayn bedel bay leedahaye dee bedelkeediibuu markaa uu u bayraya fardan kaanat isalaatu aw naflan salaadaasi ama faral ha noqoto ama sunno ha noqote faatixadii waa rukni وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها بسم كنا وآية كاملة وكاملة دميسترا ومن أسقط قفكي كرده من الفاتحة فاتحة حرفا هل حرف أو تشديدة أما هل شد أو أبدل حرفا منها بحرف أما حرف كميد حرف كلا كبدل لم تصح قراءته نكا إساقع قراءتي أمي أصحين ولا صلاته صلاة دينا أمي أصحين انت عمد هدي وكس أي كأهيد oo uu ogaan xarafkaa u bedelay ama shadkaa u riday ama xarafkaa u riday salaadii way burtay qur-aankaa uu ku ciyaaray iyaa salaadii ka burinaya wailaa haddii aanu tacamudin oonu sidaa u qastin inuu maarata faatixada maarata wax ka rido wajaba calayhi waxaa ku waajiba icaadatu lqiraa'ati qira'adii inuu ku soo celiyo hadduu garanayo hadduu garanayo inuu qira'adii ku soo celiyo ayaa waajib ku noqonaysa kii aan garanayna de isaga ay kuba adkayday intaa wax ka badan aan garanaynina sidaa ay ka ahayd ta isaga sidaasuu iskaga tukanoo saasay ugu asixi laakiin maaragtay dadkii kale ayaan ku xidhanaynin wayajibu waxaa waajiba tartiibuhaa faatixadii in la tartiibiyo oo aayadihii iyo kelmadihiiba sidii ay u kala dambeeyeen dee loo kala dambaysiyon aayad aayad laga hormarinin bian yaqra waa inuu u aqriyo aayaatiha aayadaheedii calaa nadmi halmacruufi qaabkii loo yaqaanay بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyso الحمد لله رب العالمين ku الرحمن الرحيم ku xigto oo inuu saw kala dambeeysiyo oo laba wayajibu ayda waxaa kaloo waajibi muwaalaatuha inuu xidhiiriyo oonu kala jarin bian yasila waa inuu xidhiiriyo bacda kalimaatiha kelmadaha barhkeedba bibacdi markii kale uula xidhiiriyo min hayri faslin kala saarid la'aan ilaa biqadri tanafusi intuu neefsanayo un mooyaane bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani uu neefsanayo un mooyaane inaanu kala saarin aayadihiio aan markaa eh, wakti badan aanu u dhexaysiin ama aanu hadal kaleba soo dhexgelinin fain takhalala haddii uu soo dhexgalo adikru dikri hadduu soo dhexgalo bayna muwaalaatiha ay baynahaa u weyaan ama bayna aayaatiha xidhiidhinteedii buu yidhi yacnii aayadaha dhexdoodii buu ujeedaa aayadihii haddii uu wax soo dikri kaleba soo dhexgeliyo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah kolkuu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaan araxiim uu yidhi ayuu jala jalaaluhu yidhi wataqadasat asmaau ilaahay buu markaa u tasbiixsaday waxaanu leenahay qaacahaa faatixadii ninkaasi waa gooyey dib ha ugu soo celiyo bismi illaahi araxmaan araxiim ka soo bilaabo dib ha ugu soo celiyo ilaa an yatacallaqa dikru haddii uu dikrigaasi ama xuskaa ilaahay hadduu la xidhiidho mooyaane bimaslaxati salaa salaada danteedii iyo maslaxadeedii iyo sunnayaasheedii hadduu la xidhiidho dhib ma laha ka ta'miini waa sida ma'muumkii oo aamiin yidhaahda fii ahnaa'i faatixatii isagoo faatixadii ku dhex jira liqiraa'ati imaamihi imaamka markaa qiraa'adiisii inuu aamiin u yidhaahdo waxa fiican ma'muumku markuu imaamku faatixada aqrinayo isagu inuu sugo oo markuu faatixada imaamku dhammaysto uu isagu faatixada bilaabo hadduu intaa ka hor bilaabana waa iska bannaan tahay imaamkii oo faatixadii aqrinaya ayuu bilaabay isna deetana imaamkii baa wala daaliin gaadhay isagoo isaguna maaliki yowmidiin soo maraya deetana imaamkii dee aamiin buu odhanaya isna aamiin inuu yidhaha la doonayaa ti imaamka uu aamiin u yidhaahdo dee aamiintiibuu markuu maaliki yowmiddiin yidhi ayuu imaamkiina dhameeyo aamiin buu la yidhi haddana markaasuu iyaaka nacbudu ka sii qaaday caadi weeyi taas maxaa yeeley aamiintan aad soo dhexgelisay dee salaada sunayaasheedii bay ka mid tahayoo wax markaa lagu amray oo lagu faray weeyi markaa taasi dhibaato keeni mayso haddii sujuudu sahwi sujuudu tilaawo loo dhacaa ka mid a adigoo faatixadii akriyayo intuu aayaddii sujuudda akriyey ayuu sujuuddiiba u dhacay adigiina bartankaad maraysaa maaliki yowm iddiin bay kuu joogtaa kolkii la soo kaco iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin baad kasii qaaday ilaa an yatacalaqa dikru haddii dikrigu ula xidhiidho mooyaane bimaslaxati salaati danta salaada ka taamiini lma'muum sida ma'muumkii inuu aamiin yidhaahdo fii ahnaai faatixatihi iyadoo faatixadiisii uu ku dhex jiro liqira'ati imaamihi uu aamiin u yidhaahdo qiraa'ada imaamka o faatixadii markuu dhameeyey fainahu laa yaqطacu اmuwaalaata aamintaasi iyo wixii lamidkahi dikriga lamidka ahee salaada maslaxadeeda ka midka salaada faatixada xidhiidhkeedii ma jarayo waman jahila alfaatixata kii faatixada garan waaye watacadarat calayhi oo ay u suuroobi barashadeedii iyo inuu aqriya licadami mucalimin maalan macallin la awgeed oo kale baadiyuu joogaa faatixadiina cid barta ma hayo waanu ogyahay faatixadu inay markaa waajib ku tahay wa axsana oo yaqaano wax aan iyada ahaynoo min alqur'aani qur'aankii kamida wajaba calayhi waxaa ku waajibay sabcu aayaatin toddoba aayadood oo mutawaaliyatun xidhiidhsan ciwadan cani ilfaatixati faatixadii bedel ka ah aw mutafariqatun ama kala kaxaysanba ayaa markaa waajib ku ah hadduu toddoba aayadood oo kala garanayo faatixadii ma hayo ama waaba la bareda wuu ilaawey macali lagu celiyana ma hayo aayado kaluu garanayaa toddoba aayadoodoo kalea laga doonaya faatixadu toddoba aayadood bay ahayde toddoba aayadood oo kaleo qur-aankan kale uu garanaya ayuu la imanaya hadday xidhiidhsan yihiin fiican haddaanay xidhiidhsanayn oo toddoba oo kale meelo kala duwan ay yihiinna iyaduna way ka gudaysaa uun bedel baanay ka noqonaysaa markaa aayadahaasi faatixadii bay bedel uga noqonaysa wuxuu yidhi waman jayla alfaatixata watacadarat calayhi licadami mucalimin maalan waa axsana khayraha kayrkeed yaqaana oo min alqur'aani qur'aankii kamida wajaba caleyh waxaa ku waajibay sabcu aayaatin toddoba aayadood oo mutawaaliyatun toddobadaasoo isku xiga markaa mutawaaliyatunta sabcada ayaynu maanta nacti uga dhigaynaayo saasaaba qurxoon walo qolyaha naxwo ay yidhaahdaan tamyiiska ku fiican in laga nacteeyo laakiin maanta toddobadaynu doonaynaa inay xidhiidh ahaato عوضا عن الفاتحة أو متفرقة أو سبع متفرقة سبع آيات متفرقة أما تضبع يضوضو كلا تكسن فإن عجز عن القرآن هدي القرآن كيبا وكري ولي القرآن بقى مقرنين أتى بذكر حس إلهي أم الله إمن بدلا عنها أو يدي بدل كأ ومركا قرنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدو قرنا يوي bixayu laa yanqusu dikrigaasoo aan ka yarayn can xuruufiha xuruuftii faatixada intii ay xuruufteedu leekayd aan ka yarayn fain lam yuxsin haddaanu garanaynin qur'aana walaa dikran qur'aan iyo dikrima haddaanu garanayn walow af kalaba ha noqotee dikriga la sheegayo yani subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbarti haddaanu af carabi ku garanaynin uu af soomaali ku odhan karayo uu ku odhanaya af soomaali uu ku odhan karayo ila waa dikri ku oo faatixadii bedelkeediiya inuu markaa uu tarjumo waa loo ogol yahay wixii dikriye salaadu ay leedahay qofkii kari waaya dikrigaasi ama sunno ha noqde ama waajib ha noqde qofkii af carabi ku odhan kari waaya inuu isagii loo tarjumo deetna uu tarjamadiisa akhriyo waa loo ogol yahay yuxsin qur'aanan walaa dikran qur'aan iyo dikri ilaahay toona haddaanu garanaynin waqaf wuu istaagi un qadra alfaatixati intii faatixada lagu akhriyi jiray shar qiyaasiyo inta faatixadii uu isleeyahay way ku filanto dadku waa ku akhriyi jireen ayuu taagnaa ila qiyaamkii baa rukniya qiyaamkii sare joogii salaada loo istaagayey baa rukniya faatixadiina waa rukni kale marka qiyaamkii qiyaastiisu intay noqonaysaa qiyaamkii waajibka ahaa waxaa lagu qiyaasayaa faatixada intaasaa qiyaamkii waajibka ah uu yahay intiibu markaa taagnaan وفي بعض النسخ كتاب النسخ دي قال waxa ku qorna وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم inuu qofku faatixada aqriyo weeyaan ruknigu markuu bismi illaahi araxmaan araxiim wahiya aayatu minhaa bisinkuna aayad ka mida weeyi waa istagayaanu labadu waalkhaamisu rukniga shanaad alrukuucu rukuucdii weey wa aqalu fardii intiisa waajibkaa ah, inta ugu yari ee liqaa'imin qaadirin uu la imanayay qofkii taagnaa ee awood u lahaa inuu qaadirin cala rukuuci qofkii ee awood u lahaa inuu rukuuco markaa sarajoog ka soo rukuucaya ila dadkii baa laba qaybooda ah. qayb fadhi ku tukanayso fadhi ka rukuucaysa iyo qolo sarajoog ku tukanayso sarajoog ka soo rukuucaysa haddaba kii sarajoog ka soo rukuucayey ee rukuucdana awoodaya ilan kuwii taagnaa laftoodii baa laba u qaybsamaya mid awoodaya inuu rukuuco iyo midaan sooba foorarsan karaynin marka horta aynu ka hadalla buu yidhi kii sarajoog ku tukanayey rukuucdana awoodaye foorarsan karaye kaa inta ugu yaree rukuuc loo odhan karaa kaasoo weliba muctadililkhilqati abuurkiisu uu dhexdhexaad yahay oo saliimi yadayhi wa rukbatayhi jilbihiisa iyo gacmihiisuba ay bad qabaan an yanxaniya inta ugu yari waa tan marka an yanxaniya waa inuu soo foorarsado bikayri khinaasin isagoo hoos isu celinaynin qadra buluuqi raaxatayhi inta ay markaa ka gaadhayso labadiisa baabaco rukbatayhi labadiisa jilib low araada hadduu doono wadcahumaa inuu labada baabaco saaro calayhimaa labada jilib waa kaas marka qofkii sarajoog ku tukanayay rukuucdii inta ugu yar ee ka gudi kartaa waa in isagiyoo aan dib isu celin dib isu celintu waxa weeye intood markaa jiribkii laabto hadaad hoos isu celiso dee adigoo aan waxba rukuucin baad gaari kartaa jiribkaagii hadaad jiribkii un yar laabtood salkii dib u celisood hoos isu godo adigoon soo foorarsanin waad gaari kartaa jilbahaagii inkhinaas baa kaa la odhanayo marka ka sidaa iyadoon la samaynayna qofkii lugihiisii ay qumaati u taagan yihiin weeyo aan jilbaha laabin markuu isa soo foorarsado waa inuu soo gaadho heer baabacada hadduu jilibka saaris yidhaa uu saari karayo markuu soo foorarsado waa inuu soo gaadho heerka haddii kale sida dadka qaarkood ay sameeyaan in yarunbuu madax iyo dhabarkuunbuu in yar sidaa yar odhanaya hadduu is yidhahdo jilbaha gaadh waxa laga yaabaa inay farahuuna dirqa ay ku gaadhaan jilibka qaybtiisa sare taasi rukuuc kuu noqon mayso rukuucdii lagaa doonayey waa in markii aad soo foorarsato adigoo lugahaagii ay taagan yihiin aada markaa baabacadaadii ay gaadhi karto jilibka marka inaad jilibkii baabacada saartaa rukniga ka mid maaho daruuri maaha iyadu waa sunne inaad jilibka qabataa waa iska sunna iyadu laakiin inay gaadhi karaan oo heer ay gaadhi karaan aad markaa waxa weya foorarkaaga uu soo gaadhay ayaa lagama maarmaana qofka laga qiyaas qaadanayaana waa qofkii abuurkiisu dhexdhexaadka ahaa baa layidhi maxaa la yska ilaalinayaa dee nin gacmo dheer baa iska jirayo laga yaabo isagoo iskaba taagan inuu jilbaha taaban karayo ama uu ku dhowaanayo hadduu in yarisa soo godana isla markiiba gaadhsiinaya marka kaana laga qiyaas qaadan maayo isaga waxaa laga soo qaaday haddii gacmihiisu kuwa dadka ay leekaan lahaayeen ma gaari lahaabaa la odhanaya saasaa isagana loo qiyaasaya sidoo kale dee qofka waa in gacmihii iyo jilbihiiba ay u bad qabaan laakiin haddii maala gamihii ay gamihiiba de go yihiin ama inta dee ay nabariyo wa ku dhaceen ay gacmihii gaabteen oo wax ku dhaceen dee kaana la odhan maayo adigu xoogu sii foorarso ilaa inta ay markaa baabacadaadu gaadhaysa isagana la odhan maayo wa aqalu fardihi faralkan rukuucda inta ugu yari liqaa'imin qofkii taagnaa ee qaadirin awoodna u lahaa cala rukuuci inuu rukuuco ee muctadili khilqati abuurkiisu dhexdhexaadka ahaa yani gacmihiisa iyaa isyeelanayeen jirhkiisa kale markaa dherarkoodu weeye saliimi yadahi wa rukbatayhi gacmihiisa iyo jilbihiisuna ay bad qabeen an yanxaniya waa inuu soo foorarsado bikayri khinaasin isagoo aan aan markaa yani salka hoos u celinin weeye oon jilbaha dabcinin qadra buluuqi raaxatayhi ilaa heer labadiisa baabaca ay gaadhi karaan rukbatayhi labadiisa jirib low araada hadduu dooni lahaa wadcahumaa inuu gacmaha saaro calayhimaa labada jiri fain lam yaqdir calaa haada rukuuci qofkii sarajoog ku tukanayay hadduu sidaa usoo rukuuci kari waayo oo dee ama dhabar kuba xanuunaya ama dee cillad kale ay jirto oo aanu sidaa u rukuuci karaynin inxanaa wuuse soo foorarin maqduurahu ay qadra istiaacati intuu awoodo ayuu madaxii iyo dhabarkii soo yar foorarin inta itaalkiisaa wa awmaa waxaanu ku ishaari biarfihi indhihiisa sidii markaa wax soo markaa godayo isa soo forayo hoosta soo eegay ayuu indhihiisiina uu ku soo ishaari saasuu markaa uu samayni haddii aanu waxba karaynin oo de waxa weeyaan uu fadhi intuu kursi ku fadhiisto uu ku rukuuci karayo dee kursigiibuu ku fadhiisani haddii kale laakiin fadhiisan maayo sara ka soo ishaaray waayo rukuucdu de waxa wey aggii sarajoogga ayay xisaabsan tahayo qofkii maadaama uu sarajooggii karayo inuu sarajoog ka soo rukuucaa la doonay marka qofkii isagoo sarajoog ka soo rukuuci karaya yaanu dhammaystirinba rukuucdii laakiin hadduu isa soo yar foorarin karayo walow madaxa iyo maaragtayba ha noqote intaasuu la imanayaaye u fadhiisan maayo markii rukuucdii uu ka noqdo ee sujuuddii aanu sujuudi karaynin markaa kursigaha ku fadhiisto laakiin rukuucdii isagoo sara joogaha soo ishaaro waakmal rukuuc rukuucinta ugu dhammaystirani taswiyat raakici waa in qofkan rukuucaya uu simo dahrahu dhabarkiisa iyo wa cunuqahu qoortiisa waa inuu simo nabiga haddii biyo lagu shuba calayhi salaatu wasalaam way dul istaagi lahaayeen baa lale bixayu yasiiraani ay noqonayaan qoortiisii ama madaxiisii iyo dhabarkiisii isla noqonayaan ka safiixatin waaxida sida safeexad sidaa loo simay oo kale ay isla noqonayaan wa nasbu saaqihi waxaa kaloo la sunneeyaa inuu labadiisii jirib uu taago oo aanu markaa dabcinin oonu markaa de waxa weeye hoosu celinin wa akhdu rukbatayhi biyadayhi in markaa labadiisa jirib labada gacmood uu ku qabsadana iyadana waa la sunneeya wasaadisu rukniga lixaad aطma'niinatu waa xasilidii in rukuucdii lagu xasilo wahiya طma'niinadu sukuunu waa deganaanshiyo xasiloon xasilooni bacda xarakatin dhaqaaq dabadii qofku wuu soo foorarsanayo de wuu soo dhaqaaqay markaa dhaqaaqii kadib waa inuu qofkii xasilo oo uu bilaa xaraka noqdo bilaa dhaqaaq taas weeyaan markaa tumaniinadii fiihi ay rukuuci rukuucda dhexdeeda inuu qofkii ku xasilo walmusanifu sheekhu yajcalu umaniinata umaniinada iyo xasilidda wuxuu ka dhigayaa fil arkaani arkaanta ku xasilidii lagu xasilayey ruknan mustaqiilan mid walba rukni iskii u taagan ayuu ka dhigaya markaa rukuucdina rukni buu ka dhigayaa in lagu xasilana rukni iskii u taagan buu ka dhigaya culamada qaarkoodna rukuucdunbaa ruknigiiyabay leeyihiin in lagu xasilaana dee waa arin waajibahoo rukuucdii un ka mida bay leeyihiin rukni kaloo gaar loo tirinayo ma aha bay leeyihin aggii tiradunbay markaa isku haystaan wmashaa calayhi arrinkaa ayuu ku socday annawowiyu imaamu nawowi fi taxqiiqi kitaabkiisa taxqiiqa la yidhahdo horena inoo soo maray sidaasuu ku socday in tumacniinada rukni gaara loo la tiriyo wahayrulmusanif markaa yani kutubtiisa kale lakiin sidaa muu marin wahayrulmusanifi sheekhan abu shujaaca hayrkii yajcaluhaa tumacniinada wuxuu ka dhigaa hay-atan sifo taabicatan lilarkaan arkaanta soo raace u aho iyagu ay markaa waxa weeyaan uun de waajibaadkii arkaanta ka laakiin aan rukni mustaqil ahayn wasaabicu rukniga toddobaad alrafcu min alrukuuci waa in rukuucdii laga soo kaco walictidaalu oo qofkii uu markaa qumaati noqdo qaa'iman xaal uu yahay mid markaa taagan oo qumaati u taagan cala alhay-ati qaabkii inuu noqdo allatii kaana calayha uu ku sugnaa qabla rukuucihi intaanu rukuucin min qiyaami qaadirin qaabkaa ah sarajooggii kii awooda lahaa iyo waqucuudi caajizi kii aan sarajooga karayn fadhigiisii canilqiyaami kii markaa ka caajis ahaa qiyaamkii aan qiyaam karaynin fadhigiisii ahaa wuxuu inoo sheegayaa ictidaalku waa inaad sidaadii hore ku noqoto marka haddaad marka hore sarajoog ku tukanaysood sarajoog ka soo rukuucday qofkii sarajoog ku tukanayay dee sarajoog buu ka soo rukuucaya ictidaalkiisi waa inuu markaa sarajooggii ku noqdo kii fadhi ku tukanaya isagu aan sarajoog ku tukan karayn markuu rukuuco fadhibuu ka soo rukuucay ictidaalkiisu waa inuu fadhigii ku noqdo marka waxaynaan sheekhu halkan aanu ku sheegin qofkii fadhiga ku tukanayay siduu u rukuucaya marka taasina dee waa iska muhiimoo dee dadkii way u baahan yihiin wuxuu u rukuucayaa wuu soo foorarsanayaa ilaa wejigiisu uu dhaafayo jilbihiisa qofkii fadhiga ku tukanayay waa inuu foorarsado markuu rukuucayo ilaa iyo uu dhaafayo wejigiisu jilibkiisii uu dhaafayo wuxuu ihi wasaabicu ayib wahaaminu kii sideedaad alطuma'niinatu fiihi waa in lagu xasilo ictidaalka markaad ka soo noqotay rukuucdii ood soo qumaanta usoo istaagtay ama ad qumaanta usoo fadhiisatay inaad ku xasisho wey fiihi ay lictidaali wataasicuka sagaalaad asujuudu in la sujuudo maratayni laba goor fii kulli ragcatin ragcad walba laba goor in loo sujuudo waaqaluhu inta ugu yari mubaasharatu bacdi jabhati lmusalli qofkii tukanayay jabhadiis jabhadu wejiga qaybtiisan sare soomaaliga malaha magac gaara male qaybtaasi magac miyay leeda salaam salaamtu waa dadkiisa salaamaya eh, intaa salaamta ah daynu ku soconno malaha waa malaha waad ii dhiibtay sheekh waaya intaa salaamta ah aynu niraahne waa in qofkii wax ka mid ah ay markaa meeshii uu ku sujuuday mowdica sujuudi meeshii uu ku sujuudayey in markaa ay taabato wey mubaashara buu ka cabir u fiirso ereygu waa maqsuud mubaasharatu inay la baashirto macnaheedu waa maxay waa inaanay waxba ka xigin koofiyaddeedaysan kugu tahay ood koofiyadii baa idin dhaxaysa hadday cumaamadii kaa xigtana waa saasoo kale waa in wejigaa qayb kamidii ay baashirto mawdica sujuud qofkii tukanaya jabhadiisa qayb kamidii gebigeeda inaad wadayta waxba khasab maaha in uun kamida baa la doonaya mubaasharatu bacdi jabhati lmusalli qofkii tukanaya jabhadiisu in kamidii inay baashirto mawdica sujuudihi meeshii uu ku sujuudayay oo min ardin ama dhul ahayd aw hayriha ama rooggaa iyo de waxyaalaha sajaadaha kuu yaalla ahaa wixii aad ku dul tukanaysay ku sujuudaysay waa in wejigaagii uu baashiro intaasaa ugu yar buu yidhi kolley shardi kalena wuu inoo sheegi doonaa wa akmaluhu inta ugu kaamilsani an yukabira waa inuu u takbiirto lihawiyihi marka uu hoobanayo hawiyi iyo huwiyi labadaba waa loo akhriyi karaa hawiy waa facuul huwiyina waa fucuul labadaba waa loo akhri karay an yukabira inuu u takbiirto lihawiyihi hoobashadiisa uu hoobanayo lisujuudi markuu sujuudda usii hoobanayo usii dhacayo waa inuu takbiirto marka goormaad allahu akbarta odhanaysaa markaad sii socoto rukuucdiina waa lamid sheekhu inoogumuu darinay rukuucdii takbiirta inoogumuu darinoo laakiin da inuu ku darayahay markuu sii rukuucdii usii hoobanaya ayuu allahu akbar ohanaya imaamyadu aad isaga arrinka samic allahu liman xamidna markuu soo socduu odhanaya laakiin qofka imaamkii de waxaa laga yaabaa inuu mikrofoonki yar ilaashanayo hadduu mikrofoonku dhulka ka yaallo markuu sujuudi markuu madaxa dhulka dhigo ayuu allahu akbar leeyahay marka allahu akbar taasi meesheedii maydha halkaas subxaana rabbi alaclaa baa leh kol haddii wejigii dhulka gaadhay subxaana rabbi alaclaa baa dikriga kuu furan yahay allahu akbar waqtigeedii waa laga soo baxay intaad sii socoto weeyaan allahu akbartu iyo intaad soo socoto saas wey akmalu an yukabira lihawiyihi waa inuu u takbiirto markuu sii hoobanayo lisujuudi sujuuda usii hoobanayo bilaa rafci yaday isagoon gacmaha kor u qaadaynin oon gacmaha san odhanaynin markuu sii sujuuday wayadaca iyo inuu dhigo rukbatayhi labadiisa jilib uu horta dhulka dhigo sarajoog buu ka soo socdaa jilbihii dhulka ha dhigo yaday haddana gacmaha ku xigsiiyo uma jabhatahu haddana u anfahu jabhadii iyo qaybtiisa sariya sankii iyagana haddana ha jilbihiibuu horreysiinayaa haddana gacmihiibuu ku xigsiinayaa kadibuu markaa wejigii iyo sankii dhigaya walcaashiruka tobnaad aطma'niinatu fiihi waa in lagu xasilo sujuudi ay sujuudi bixayu yanaalu heer uu gaadhayo mawdica sujuudihi meesha uu ku sujuudsan yahay iqalu ra'sihi culayska madaxiisu walaa yakfii kuma filla imsaasu ra'sii madaxa inuu taabsiiyo mawdica sujuudihi meeshuu ku sujuudayo bal yataxaamalu wuu isku qaadi wuu isku waxa weeye wuu cuskani bixaysu low furida ilaa heer haddii markaa laga soo qaadi lahaa taxtahu qutnun waxaan hoos yaallaa inuu cudbi yahay maalan tusaale ahaan lankabasa uu diismi lahaa hoos u noqon lahaa oo wadahara uu ka muuqan lahaa aharuhu raadkiisu calaa yadin gacan oo kale low furida taxtahu haddii laga soo qaadi qaybtan waxay ku daraan culamadu halkii hore waa aqaluhu ina soo yidhi sujuudda aqalkiisa inta ugu yar ee sujuudu la-aanteed aanay gudaynin iyo intani kuugu jirtaa waxa weeye sujuuddii lama rabo inaad meeshii aad ku sujuudaysay wejiga taabsiiso un lama rabo inaad ku sii daysaa la doonaya wejigii inaad markaad meeshii aadaad saarto aad ku sii dayso oo culayskii madaxu uu meesha gaaro dee ku camcamina maaho wejigu haku maaragtay qarxee laakiin culayskii unbaa la doonaya waa kan sheekhu tusaale baa inoo keenayoo hadduu waxaan cudbi yahay buu yidhi ama eh, ka soo qaad furaash oo kale wax markaa buusha hadduu ahaan lahaa eh, uu markaa dee diismi lahaa hadduu yahayna dee ficlan baaba u diismayaa haddaanu ahaynna haddii laga soo qaadi lahaa marka culayska aad meesha saartay la eego waa inuu wax diisi lahaa yahay eh, la diidina maayo inaad furaash ku sujuudto dadka marka qaarkood su-aalaha qaarkood bay keenaano wax buusha oo laga yaabo markaad sujuuddo inuu dee qaybina ay indhahaagiiba soo gasho intii kalena ay diisanto inaad ku sujuudda ma ansaaysa way ansaaysa waa caadu wuxuu yidhi bixayu yanaalu ilaa uu gaadhayo mowdica sujuudihi meeshuu ku sujuudaya iqalu rasihi culayskii madaxiisu walaa yakfii kuma filla imsaasu rasihi madaxiisa inuu taabsiiyo mowdica sujuudihi meeshuu ku sujuudayo bal yataxaamalu yataxaamalu waa wey uu cuskariyo yani isagiibuu isku sii day wey bxayu low furida ilaa iyo haddii markaa waa laga soo qaadi lahaa taxtahu quطnun inuu quطni ka hooseeyo ama cudbi maala tusaale ahaan lankabasa uu hoosuu noqon laha diismi laha wadahara uu ka muuqan lahaa yani aharu rasihi wey ama aharu iqali rasihi culayskii madaxiisa raadkiisa uu ka muuqan yadin gacan low furida taxtahu haddii qof gacantii inuu ku sujuuday laga soo qaadi lahaa qofkaasi waa inuu dareemi lahaa culayskiisa waa inuu dareemi lahaa والحادي عشر ركن كوبية تبنات الجلوس بين السجدتين وإن لا فريستو لبدي سجودود دحدود في كل ركعة ركعة والبا سواء وحا اسكو ميدا صلى اصلى تكيا قائما يسقو تاغن او مضجعا اما يسقو جيفا اما يسقو جيف يعني آه وحا بنان سنه in jiif lagu tukado qofkii xanuunsanayeyna hadduu fadhigii ku tukan kari waayo wuxuu ku tukanayaa jiif marka imika suuraddan mudajicanta waxaynu ka soo qaadaynaa kii sunaysanayey kii sunaysanayey ee jiifka isagoo sariirta iskaga jiifa sunaysanayey markuu rukuucayo ama sujuudayo wuu soo fadhiisanaya intuu soo fadhiisto ayuu sidii qofka fadhiga ku tukanaya u rukuuci jiray u rukuucaya sujuuddiina si caadiyuu ula imanaya fadhigii markaa labada sujuudood u dhaxeeyeyna wuu la imanaya intuu qiraaada wadiyo intuu atixyaadsanayo ayuu iska jiifay wuxuu yidhi sawaaun sallaa qaa'iman aw mudajican waxaa isku mida ama ha ku tukado sarajoog ama ha ku tukado idijaac isagoo markaa jiife wa aqaluhu inta ugu yari sukuunun waa inuu markaa xasilo bacda xarakati acdaa'ihi markii dhaqaaqeen markaa xubnihiisu kadib oo ay soo kaceen dhaqaaq bay ku jireen waa inuu markaa xasilo oo xubnihi ay degaan markaa kadib ayuu sujuudi kala la iman wa akmaluhu inta ugu kaamilsani aziyadatu ala dhalika inta waa in laga kordhiyo xasiloonida waa in la kordhiyo biducaa il waaridi fi ducadi soo aroortay la akhriyo falaw lam yajlis qofku hadaanu fariisanin bayna sajdatayn labadii sujuudood dhexdooda bal saara uu noqday ila juluusi aqraba qof ku soo dhow qof fadhiya lam yasixa dadka qaar kood say sameeyaan qaar baa markay sujuuda ka soo kacayaan gacmihii dhulka kama qaadaye sidaa intuu soo yar kaco maaragtay soo yar ruqaansado yani dadka arki karo ayuunbu haddana noqonaya dee babaad fadhiisanay sidaas salaadi kugu asixi mayso way dhacdaa dadka waaweyn oo kale qaarkood way sameeyaan arrintaasi uu soo yar kacayaa laakiin saani uma fadhiisanin fadhi buu ku soo dhowaaday saara fadhi buu u dhowaaday laakiin muu fadhiisan markaasuu halkaa ka noqday salaadaasi umay asixin والثاني عشر كلبيه تبناد الطمانينه فيه وان لو حصله اي في الجلوس بين السجدتين جلوس كاسي فدغا لبد سجود دخايه وان قف حصله والثالث عشر كلمه صدحيه تبناد الجلوس الاخير فدغي ضبه اللي لو اتيادسني وي فدغي ضبه اللي لو اتيادسني اي الذي يعقبه السلام وكسلامته اي كحيكتو haddaanu qofku sujuudu sahwi lahayn qofkii aan sujuudu sahwi lahayn salaantu fadhiga ay ugu xigto ayaa isaguna rukniya waraabica cashara rukniga afar iyo tobnaad atashahudu fii in ataxiyaadkii la akriyo haddaba fadhigaa dambe ee rukniga ah ataxiyaadkii la akriyayeyna isna waa rukni kale fadhiguna waa rukni akhriska aad ataxiyaadka akriyaysaana waa rukni wey ay juluus alakhiiri fadhigaa dambe in markaa ataxiyaadkii lagu dhex akriyo wa aqalu tashahud تشهد كما التحيات انت هو يري التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وينبوي marka waxaa laga goyn karayaa iyada lafteeda waxba ku yar ziyaadiye ashhadu daa labaad oo kale waa laga goyn karaa oo ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuuluhu xataa haddii la yidhaahdo way markaa ansaxaysa ataxiyaatu lilaah yani waxa wey weynaynta ilaahay baa le ama mulkiga iyo maamulka ilaahay baa le taxiyadu ataxiya dee salaanta laysku salaamaya maarata boqorada lagu salaami jireen waa tataxiya la odhan jiray yani markaa waa weynayn bay ahayd salaantu nooc weynayna bay ahayd marka ataxiyaatudani waa weynaynta baa la yidhi yani waxyaalaha alfaairiyada laysku weyneeye ee eh, cid lagu weyneeyo ilaahay baa xaq u leh سلام عليك أيها النبي نبدقلي دوش هذا النبي الله ورحمة الله إله نحريستي سيه وبركاته خيرات كيسو فرها بضني نبي إله دوش هذا هذا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مركا وإنت أقول يا ريتني بضنا وأسلام يوين أيمن دوت سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نبدقلي عنك إيو الضمه إلهي وناكسنبا دوش هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله waakmalu tashahu atxiyaadka inta ugu kaamilsani waa inaad tirahdo altaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah asalaamu calayka ayuha anabiy waraxmat ullaahi wabarakaatuh asalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuulu llah marka maxaa lasoo kordhiyey almubaarakaat waa ereyada khayrka badan ee barakada badan asalawaat salaadihii alayibaat waa ereyada wanaagsan waxaa wanaagsan ilahay ba subxaanahu wa tacala iskale inta kalena waa intii aynu soo arag مصارق والخامسة عشرة ركن الشن يتبنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي قال له صليه فيه فردق الحديث أي في الجلوس الأخير فردق الضنب بعد الفراغ من التشهد مركي ولي تحيات كلا دمي وي وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال صلي قال له صلي أنت وغيري اللهم صل على محمد أنت ركن وأنت وأشعر كلام المصنف hadalka sheekhu wuxuu ina dareensiiyey buu yidhi ana salaata cala alaali aalka nebiga salliga lagu salliyayaa laa tajibu inaanay waajib ahayn ila waa ka ina yidhi asalaatu cala nabiyi unbuu ina yidhi aalkii kumuu darin marka inaanay waajibayn baad halkaa ka fahantay wa huwa kadaalika waana sidaasi bal hiya sunnatun salliga aalka nebiga lagu salliyaa sunno weeyaane rugni maaha marka allahuma salli calaa maxamed wa calaa aali maxamed inaad raacisaa sunno weeyood markaa dhammaystirto salligii dheeraa والسادس عشر ركن قال لحية تبنات التسليمة الأولى وصلامتي كوبات السلام عليكم تي كوبات ويا ويجب وحا واجب إيقاع السلام سلامة إلا الردو حال القعود يضل فرديو خطاب انتو اسكاك عدو السلام عليكم ترادو كعيتان باب تسوكر نسو كعيتان كان صلاة دكاب بريلي وأقله انت أغيري السلام عليكم مرة واحدة وإن السلام عليكم ترادو ولو هذه دوت هالمربع هالنقطة هالمربع واجب سيرون نري واكمله انت ugu dhamayska tirani assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu ku dari ma jirto maratayn laba goor ina tirado assalamu alaykum wa rahmatullah yaminan haga midig wa shimalan assalamu alaykum wa rahmatullah wa yaduna haga bidix والسابع عشر ركن يتضبي تبنات نية الخروج من الصلاة قفكو إنه نيودو إنه صلاة دي كبحيو وهذا ركن النوع ترنتيسو inuu niyad inuu qofku niyeeyo inuu salaadii ka baxyo markuu assalaamu calaykum leeyahay in rukni laga dhigo waa waajib la yidhaahdaa wejhun waa weji culammadii shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen oo marjuuxun laga xoog badan yahay wa qiila waxaa kaloo la yidhi laa yajibu daalika waajibi maayo ay niyatu lkhuruuji ka bixidda salaadda in laga baxayo aad markaa inaad niyootaa waajib ma aha baa la yidhi wa haada alwejhu wejigan dambo inaanay waajib ahayn ah huwa alasaxu ayaa a ah markaa sixada badnaa buuli marka markaad salaadii ka baxayso assalaamu calaykum waa filane inaad maskaxda ku qabato inaad hadda salaadii ka baxayso niyat lkhuruuj min asala waa oo assalaamu calaykum markaad leedahay inaad niyooto inaad salaadii ka baxayso iyadoo laga ilaalinayo ilan assalaamu calaykum baa hadal dad ah iminka assalaamu calaykum dad baad la hadlaysa iyo makhluuqaad baad salaamaysa salaadana makhluuqaad lagulama dhex hadli jirin marka culamadan la niyat lkhuruuj baa waajiba waxay kala ilaalinayaan hadalkii salaada burinayey iyo iyo hadalkii salaada ka midka ahaaye ee dee haddana mukhaaabatul khalqi ahaa kii kala ilaalinayaan qoladan kalena waxay leeyihin niyadii horaa ku filanoo markii horeed salaada niyeysay ayay salaantana ku jirtay waxba markaa daruuri ma aha saasaa dadkana u fudud wahaamina cashara rugniga sideed iyo tobnaad tartiibul arkaan arkaantii waa in la tartiibiyo oo la kala horreysiiyo sidii ay markaa loo soo sheegay xataa bayna atashahuudi alakhiiri waasalaati cala nabiyi sal l slam xataa ataxyaadkii dambe akhriskiisii iyo saligii nebiga waa in la kala dambaysiiyo dee salliga uu dambeeyo wa qowluhu hadalka sheekhu uu yidhi calaa maa dakarnaahu waa in loo ratibo arkaanta qaabkaan u soo sheegnay yustanaa minhu waxaa laga soo reebi wujuubu muqaaranati niyati litakbiirati ixraam inay waajib ahayd niyadu inay la xidhiidho takbiiratulixraamka oo eh, iyagu markaa ma kala horeynayaan niyadii iyo takbiiratulixraamkii iyagii waa isku wakti niyadaa ka yar horeyn lakin haddana markii la takbiiranayey inay dee jirtaybaa ayaa madhabku ahaa walow de sidii nawowi uu sheegayba hadday doonto ha noqoto oo yani curfi ahaan dee qof la odhanayo markaa qaab la odhanayo de waxaa niyaad ku samaysay inay markaa kuu noqotoba ha noqotee wa muqaaranati اljuluusi اlakhiir waxaa kaloo lasoo reebayaa la xidhiidhsanka uu la xidhiidhsamayo fadhiga dambe litashahudi ataxiyaadkii iyo wasalaati cala nabiy sal sl salligii nebiga oo dee fadhiga dhexdiisiibaad ataxiyaadkiina ku akhriyaysa saligii nabigana ku akhriyaysa marka inta isku waqti bay dhacayaan fadhigii iyo iyo atixiyaadkii iyo saligii nebigu atixiyaadkii iyo saligu way kala dambeynayaan laakiin fadhigii ayaa dee la xidhiidhsamaya oo aan isagu markaa ka horeynaynin faslun wasalaatu sunanuhaa qabla dukhuuli fiiha shay-an wasalaatu salaadii sunanuhaa sunayaasheedu qabla dukhuuli fiiha inta aan salaada la gelin shay-aani waa laba arimood buuy kow aladaanu waa adaankii aladaan iska ilaalinad aadaan tiraahdo dadka qaarkood aadaan bay yidhahdaan markay markaa afcarabiga akhriya da soomali dad aadaan iska tiraahdo soomaalidu way ku fahmi lakin dad afcarabiga aadaan tiraa dhagihii bay noqonaysa waa jamcu udun bay noqonaysa ee aladaan weeye hamsuhu ma madna aladaan adaankii wahuwa luqatan afcarabi ahaan adaanku waa aliclaam waa ogeysiis ogeysiis weeye wa adaanu min allahi wa rasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbari ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluhu wa sharcan xagga shareecada adaan waxaa loo yaqaanaa dikrun waa xus alleh oo makhsuusun gaar ah liliclaami bidukhuuli waqti salaatin mafruuda oo loogu talagalay in ogeysiis lagu bixiyo inuu soo galay salaad farale waqtigeedii marka muxuu kuu sheegay salaadaha adaan kale waa salaadaha faralkaa waa shanta salaadood salaadaha kale adaan male wa alfaaduhu alfaadiisu mathnaa waa laba laba allahu abar allahu abar allahu abar allahu abar ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu an laa ila laba laba ila takbiira awalow waxaad ka soo reebi uun allahu akbarta bilowga ah fa arbacun iyadu waa afar allahu akbar allahu akbar haddana allahu akbar allahu akbar waa afar iyadu laakiin kuwa kale waa laba laba ashhadu an laa ilaha laba ashhadu anna muxamed rasulullah waa laba wa ila tawxiida waxaa kaloo la soo reebi tawxiidka aakhiraw ugu dambeeya laa ilaaha ila allahda fa waaxidu iyaduna waa mid qura laa ilaaha ila allah baa hal mar loogu dambaysan lakiin inta kale waa laba laba waliqaamatu iqaamaduna wahiya masdaru aqaama af carabi ahaan waa ficilka aqaama ah oo uu kiciyeya masdarkiisi uma sumiya biha waxaa lagu magacaabay adikru lmaksuus dikrigan la akriya ayaa haddana iqaamo loo bixiyey liannahu maxaa yeelay qofku yuqiimu ila salaati dadkiibuu salaadda u kicinaya oo aqaama wuu kiciyey weeye iqaama markaa waa kicin marka waxa iqaamo loo yidhi dee salaaddii baa dadka loo kicinaya qad qaamati salaah buu leeyahay ha la istaago salaadda ha la tukado wa inamaa yushracu waxaa loo sharciyeeyaa kullu min aladani waliqaama mid kasto adaanka iyo iqaamada kamid ah lilmaktuuba salaad faral umba loo sharciyeeya salaad aan faral ahayn adaan iyo iqaama male wa ama ghayruha wixii kale ka soo haray laba eh, maaratay eh, faralkii wixii ka soo haray fayunaadaa laha waxa loogu dhawaaqaa asalaatu jaamicatun salaada dadka isu keenaysa yani waa isku soo bax marka as-salatu jaami'atun waa la oran karaa as-salata jaami'atan waa la oran karaa as-salatu jaami'atan waa la oran karaa saddexdaba waa loo dabdi karaa as-salatu jami'atun as-salata jami'atan iyo as-salatu jami'atan marka waa salaadii de marka jamac lagu tukanayay dadka la isugu yeeray loo baaqayay ee aan faralka ahayn saasa la isugu baaqa wasunanuha sunayaasheedu salaada bacda dukhuli fiha markii la guda galay kadib shay'aan laba arimood weey التشهد الأول أتحيات كهر والقنوت في الصبح هي قنوت كي صلاة ay fi ictidaali arakcati اthaaniyati qunuudkii la qunuudayey marka lagu jiro ictidaalka ragcadda labaad marka rukuucda ragcadda labaad rukuucdeeda laga soo kaco qunuudkii la akhriyayey salaada subax ayaa isaguna sunnaa wa huwa qunuudku luqatan afcarabi ahaan adducaau duca wey oo qanata ay daca wuu duceeyey weyaan wuu qunuudaydu wa sharcan sharci ahaanna qunuudku waxaa loo yaqaanaa dikrun makhsuusun waa xus allo oo gaaraho ده وحوي وقت على اخريو وهو وحوي اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت مركا آه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت الى اخره بو يري ده والله حفظتن صار ساسو مركا اوغا تغي والقنوط يسدو كلا ان لقنوضه في اخر الوتر وترغا ركعت u dambaysa de waxa weeye haddii aad intaad doontaba ku witriso xabadda u dambaysa iyadana in maarata waxa weeyaan la qunuudo fi nisfi thaani nuska dambe ee min shahri ramadaan bisha ramadaan witriga madhabku waxaa la qunuudayaa un buu leeyahay ramadaantu markay kala badh gaadho habeenka lix iyo tobnaad laga bilaabo ayaa la qunuudaya laakiin sanadka intiisa kale qunuud ma laha witrigu wa huwa qunuudka ramadaanku ka qunuuti subxi lmutaqadimi wuxuu la mid yahay qunuudka salaada subax aynu hore u soo sheegnay fi maxali xaga kolka la qunuudayo waa marka rukuucda u dambaysa laga soo kaco iyo wa lafdi ereyada la akhriyayaba waa isku mid buul walaa tatacayan qasaba maaho ma tacayunto kalimaat lqunuuti saabiqa ereyadii qunuudka aynu soo sheegnay ee allahuma hadinii fii man hadayd ahayd ma caynowdo oo lagama maarmaan ma aha falow qanata hadduu ku qunuudo biaayatin aayad qur-aana oo tatadamanu koobsanaysa ducaan duco oo duca ku jirto waqasada alqunuuta niyatulqunuudna uu la yimaado niyeeyo inuu qunuud yahay xasalad sunat lqunuud sunnihii qunuudku wuu xasilaya rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar hadduu ihahdo oo deetana iska haddana allahu akbar yidhaahdo sunnihii qunuudku wuu xasilo yani maqsuudku waxa weeyaan unbaa laleeyahay meeshan in lagu ducaysto wa hay-aatuhaa hay-aadka ay leedahay markaa salaadani ama sunayaasha hay-aadka sunan hay-aad loo yaqaano ay salaati salaada hay-aadkeedii waxa weeye iyaguna waa khamsata cashara khasatan soo socota wey waa shan iyo tobanka wa araada bihay-aatiha hay-aad markuu le wuxuu ula jeedaa maa laysa ruknan fiiha wixii aan rukni u ahayn walaa bacdan bacdina aan ahayn yujbaru lagu kabo bisujuudi sahwi bacdi waxaa la yidhaahdaa sunne adag oo sujuudu sahwi haddii laga taga lagu kabo kaa bacdi baa la yidhaahdaa hay-ana waxaa la yidhaahdaa wax aan rukni ahayne sunno ah sujuudu sahwina aan lagu kabin waana khamsata cashara khasatan shan iyo toban shay weey rafculyadayni labada gacmood oo kor loo qaado cinda takbiirati lixraami markii salaada la xidhanayo ilaa xadwi mankibayhi ilaa markaa la simanka labada markaa garab wa rafculyadayni in gacmihii kor loo qaado cinda rukuuci marka lasii rukuucayo wa cinda rafci minhu marka laga soo kacayo wa wadcu lyamiini cala ashimaali in midigta bidixdii la saaro wayakuunaani waxay noqonayaan labadu taxta sadrihi laabtiisa iyo yar hoosteeda wa fowqa suratihi xuduudtana wuu ka sara maraya oo halkaa ayuu saaraya watawajuhu waxaa kaloo markaa iyaduna sunaa in markaa wajahat wajiya la aqriyo ay qowlulmusalli buu ujeedaa inuu qofkii tukanaya yidhaahdo caqiba taxarum markuu salaadii xidhay wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda ilaa aakhirihi marka iyadana waa la garanaya wاlmuraadu maqsuudku waxa weeye an yaquula اlmusalli waa inuu qofkii tukanaya yidhaahdo bacda ataxarum markuu allahu akbar inuu salaadii xidho ducaa aliftitaax ducadii salaada lagu furfuran jiray wuxuu odhanayaa markaa haadihi اlaayata aayaddan aynu soo akrinay وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا لله رب العالمين وماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرت وأنا أول مسلم marka wuxuu aayadu magacaabay de quraanki badankeedu ku jirta walow yaani sida boqolkiiba boqol u ahaanin laakiin de quraanki ayay ku jirtaayo wajhatu wajhi alladhi fatara as-samawati wal ard waxay marka ku jirtay de nabi ilaahi ibraahim ayaa marka ku hadlay intan dambana ma ana ina salaatii wanusuki wamaxyaya wamaati lilahi rabb alcaalamiin iyaduna isla suuradii un xaggeeda dambe suuratu alancaam ayay iyaduna ku jirta wuxuu yidhi marka aw hayrahaa ama taasuu akhrii ama tu kalaba تاسو آخري أما تكلبا ومما ورد في الاستفتاح وحياله سو أروري استفتاح كسو أروري والاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تينو الله يماض بعد التوجه مركو توجه آخري كذب وتحصل استعادة وحي كحصليسا بكل لفظ إري كستا oo yashtamilu koobsanaya cala tacawudi magangal ilaahay shaydaanka laga magangelayo walafdalu sida ugu fiican waa inuu ilaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim shaydaanka la fogeeyay baan ilaahay ka magan gelaya wal jahru fi mawdicihi inuu qiraa'ada kor u qaado meeshii loogu tala galay wa huwa subhu wa salaatu subax wa awwalat al maghribi wal ishaa salaada maghribi salaada ishaa labadooda hore wal jumu'atu iyo salaadii jumcadi wal ciidan iyo labadii ciidood awwalataabu markaa yiri wa af'ala bi dha'ifa baa la yiri uulaya in la yiraahdo weey oo in awwalatu la yiraahdo mu'annafka awwal ayaa dha'ifa wa uula awwal mu'annafkiisu waa uula taniyadiina uulayaani bay noqonaysa walisraaru in qiraacadii hoos loo dhigo fii mowdicihi meesha iyadana loogu talagalay wa huwa maa cada aladii dukira intaynu soo shegnay wixii ka soo hadhay wey والتأمين آمينتي ay qowlulmusalli waa odhahdii qofka tukanaya odhanayay aamiin ilaahu naga aqbal caqiba alfaatixati markii faatixada la aqriyey liqaari'ihaa kii markaa faatixada akhriyay baa loo sunneeyaa fii salaatin wagayriha ama salaad ha ku jiro ama yaanu ku jirin qofkii faatixada akhriyey baa loo sunneeya laakiin fi salaati aakadu markuu salaada ku jiro ayay sii akidan tahay wayuaminu aamiin buu odhan almamuum qofkii mamuumka ahaa maca ta'miini imaamihi marka imaamku aamiin leeyahay ayuu mar la odhani wayajharu bihi korna wuu u qaadi وقراءة السورة وحا كلا سنة سورة لا أقرية بعد الفاتحة فاتحة الدبدات لإمام قفك إمام كهابا أخرية ومنفرد كي كلي تكني mamuumkii isagu akriyi maayo haddii qiraa'ada imaamku uu koru qaaday haddii kalena wuu akhriyaya fii ragcatay subxi labadii ragcadood ee subaxa wa awalatay hayrihaa iyo kuwii kale markaa labadoodii hore salaadii salaadihii kale ee salaada subax kuwii ka soo haray labadooda hore wa takuunu qiraa'atu suurati suuradda waxaa la akhriyayaa bacda alfaatixa faatixada dabadeed falow qadama suura hadduu suuradda ka horreysiiyo calayhaa faatixada ka horreysiiyo lam tuxsab loo tirin maayo faatixada waa inay ka dambayso والتكبيرات الله أكبر عند الخفض مركو قفك وهو بريو للركوع والسجود ركوعي السجود إيا والرفع مركو كسو كعيو أي رفع الصلب مركو dhabarkiisii kor uga soo qaadayo min arrukuuci rukuucda buu yiri halka marka waxba ka dhacay baa la yiraahdaa sidaas macquul ma marka rukuucda laga soo kacayo sami'a Allahu liman hamida baa la yiraahdaa ay min ghayri rukuuci kelmadda ghayr baa ka dhacday baa la leeyahay halka oo sheekhu markuu kitaabka qorayay ayaa malaha uu niyooday laakiin muu qorin marka khayri baad adigu ku daraysaa laakiin kitaabka ka mid maahe de inuu sheekhu niyooday umaynu ka soo qaadayn rafcu sulbi markii dhabarka laga soo qaadayo min arukuuci yani min khayri rukuuc wax aan markaa wixii aan rukuucda ahayn rukuucda iyada samic allahu liman xamida baa la odhan wa qowlu samic allahu liman xamidahu inuu qofku yidhahdo samic allahu liman xamidah xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxa ka soo qaadayo min arukuuci rukuucdi walow qaala hadduu yidhaahdo man xamid allaha samica lahu hadduu yidhahdo kala horreysiiyo سمع الله لمن حمده به من حمد الله سمع الله ودو يرادو كفى way u noqonaysaa way ku filan tahay buuleeyo waa isku macno wa macna sami'a Allahu liman hamida sami'a Allahu liman hamida macnaheedu wa taqabbala Allahu minhu ilaahay baa ka aqbalay qofkaasi hamdahu mahadinta uu hamid uu martay mahadiyay wajazaahu alayhi wa anu ka abaal marinaya marka sami'a Allahu liman hamida sami'a Allahu ilaahay waa ka aqbalay liman hamidahu qofkii marka mahadiyay ilaahay mahadintiisa uu ka aqbalo wa anu ka abaal marinaya weey وقول المصلي هذا الكورن يقفكي تكني ربنا لك الحمد ايا يسونا السنه اذا انتصب قائما مركو سرجوق ويستاغو مركو سو كعي سمع الله لمن حمده وبلا مركو سرجوق يهينا وحورنا يا ربنا لك الحمد والتصبيح في الركوع الركوع دي لغو مارتي سبحان ربي العظيم لا يراهدو ايا السنه وادنى الكمال لما يسترنك halka ugu hoosaysa في هذا التسبيح تسبيح ذني سبحان ربي العظيم ثلاثا صدح قور ويتا لا يراهدو halkaas ugu hoosaysa لما يسترنك laakiin waxa ka sii yar iyada de subxaana rabbi alcaiim oo hal mar haddaad tiraahdo kamaalkiiyo dhammaystiranki maad gaadhin markaad saddex goor tiraahdo dhammaystiranka darajadii ugu hooseysay baad ka gaadhay baa lagu leey watabiixu tabiixdii fi sujuudi sujuuda dhexdeeda aya iyaduna sunaa wa adna alkamaali fi iyadana dhammaystiranka inta uga hooseysa subxaana rabbi alaclaa waa in la yihahdo alaaan iyadana saddex goor walakmalu inta ugu dhammayska tirani fii tasbiixi rukuuci wasujuudi tasbiixda rukuucda iyo sujuudda mashhuuru waa la yaqaanaayo kutubta dhaadheer baa lagu arka ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس وحلا سنيا انه قفكو غعمه سي سارو labadiisii markaa bawdiyo markuu fadhiyo litashahud alawwal wal akhir atiyat koriya atiyat ka dambaba yabsutu yad al yusra wuxuu ku fidin uu fidinaya markaa gacantii bidix bixaysu ila heer tusaamitu ay la sinmayso ruusul asaabici faraha madaxyadoodu arrukbata jilibki saas ugu fidinaya bawdadiyo madaxii markaa faraha ayaa bawdadi jilibkii ku beegmaya ويقبض اليم اليد اليمنى غعنتي مدغنا يدو لابيا فرهيدي اي اصابعها فريه بلابيا وي الا المصبحه مردسده مويانه من اليمنى اي مدغتا فانه يشير فلا يقبضها يدا ما سو ما سو لابيو فانه يشير بها بل يشير بها وي يدا و ku ishaaraya raafican allah isoo kor u qaadaya xaala kawnihi mutashahhidan markuu ashhadu an la ilaha illa allah leeyahay wadaalika kor u qaadku cinda qowlihi ila allah markuu ila allah leeyahy markaa intii hore saasay ahayd ila allahu markuu leeyana kor buu qaadayaa buu leey walaa yuxarikuha ma dhaqdhaqaajinayo fain xaraka hadduu dhaqdhaqaajiyo kuriha arrinkaa waa loo karaahiyaystaayo waa laga fiican yahay walaa tabtulu salaatuhu fi lasaxi salaaduna kaga buri mayso sida xooga badan walaale way kaga buraysaa markuu dhaqdhaqaajiye laakiin sida xooga badan dhaqdhaqaajintaasi salaaduu kaga buri mayso waa khafiif waa dhaqdhaqaaq fudud والافتراش waxa kale oo la sunneeyaa inuu lugta goglado bidix في جميع الجلسات فرديده او دنبا ee alwaaqicati fi salaa salaada ku jira ka juluusil istiraahati sida fadhiga istiraahada oo markuu ragcada koobaad ka kacayo inuu yar fariisto ama ta saddexaad uu ka kacayo inuu yar fariisto ayaa la sunneeyaa jalsatul istiraaha la yiraahdaa wal juluusi bayna sajdatayn fadhigi labada sujuudood u dhaxeeyay wa juluusi tashahhud al-awwal fadhigi atixiyaadka hore waxa soo dhan iftiraash an yajlisa shakhsu waa in qofku u fadhiisto uu ku fadhiisto calaa kacbi lyusraa lugtiisa bidix kuraanteeda waa inuu ku fadhiisto intuu saa u goglo jaacilan isagoo u dhigaya dahrahaa dhabarkeeda lugta dhabarkeedu waa xaggan dee waxa weeyaan kor soo xigtee isagoo xigsiinaya lil ardi dhulka xigsiinaya wayansiba uu taago qadamahu lyumna lugtiisa midigna uu taago faraha uu ku joojiyo wayadaca uu dhigo bilardi dhulka atraafa asaabicihaa faraheeda فرهيدا عرفيدودا ودولك مركا أدقو لجهة القبلة isagoo u jabinaya xagga qibladu saa ugu jeedinay watawarruku waxa kale la sudaya in sinta lagu fariisto fil jalsati al-akhirati athiyatka u dambeeyo oo min jalasati as-salat fadhiyadii salaada tii ugu dambeysay inuu qofku sinta ku fariisto yaa la sunneeya wahiya tani waxa weey fadhiga u dambeeya julusu tashahhud al-akhir wa athiyatkii dambe fadhigiisii weey watawarruku haddaba sinku fadhiisigu milu iftiraash iftiraashkii unbuu la mid yahay ilaa ana almusalliya wuxuu kaga duwan yahay uun qofkii tukanayay yukhriju wuxuu bixinayaa yasaarahu lugtiisii bidix buu wuxuu ka saarayaa calaa hay-atiha filiftiraash iyadoo qaabkii markii uu muftarishka ahaa ay u taalla oo dhabarkii dhulka xigo ayuunbuu wuxuu ka bixinayaa min jihati yamiinihi dhinaciisa midig oo lugtii kale ayuu hoos marinaya wayulsiqu wuxuu ku dhejinayaa warikahu sintiisa bilardi ayuu dhulka sintiisaa bidix ayuu dhulka saaraya ama almasbuuqu kii laakiin salaada qaybi dhaaftay wasaahi iyo kii sujuudu sahwi lagu lahaa fayaftarishaani atixiyaadkan dambe markay ku jiraan iyagu sinta ku fadhiisan maayaane waxa weeye iftiraash bay la imanoo cagta bidix oo iyagu sinta kuma fadhiisanayaan laba muhiim inoo sheegayaayo qofkii salaada qaybi dhaaftay marka imaamkii uu atixiyaadkii u dambeeyay u fadhiisto isagu de wuu kici doonaayo salaada qaybtii dhaaftay buu u kici doonaa sawma marka ma imaamkuu raacayaayo sintuu ku fadhiisan mise maadaama ay salaadii qaybi u harsan tahay sidii markaa salaada dhexeeda loo fadhiisan jiray in lugta bidix lagu fadhiistaa ayuu ayuu yeeli marka waxaa la leeyahay isagu nidaamkiisu ku soconayaayo salaadii bartanku kaga jiraaye wuxuu ku fadhiisan lugta bidix oo sinta ku fadhiisan maayo waxaa kaloo kaa la mid ah buu yidhi kii sahwisanaa ee sujuudu sahwi la imanayey markuu atixiyaadkii dambe u fadhiisto isaguna wuxuu ku fadhiisan lugtii bidix buu ku fadhiisan maxaa yeelay dee hadda ma ma salaama naqsanaye sujuud baa sugaysa marka mar haddii salaadii qaybe harsanto sujuuda harsan tahay saasuu fadhiisan markuu labadii sujuudo sujuudu sahwi ka soo dhamaado ayuu deetana sinta ku fadhiisanaya markaasuu assalaamu calaykum odhanaya watasliimatu athaaniyatu sunnaha ugu dambeeya waa salaantii labaad ama aluulaa tasliimada koobaad fa sabaqa waxaa inoo soo hormaray annahaa min arkaani sala inay arkaanta ku jirto laakiin assalaamu calaykum ta labaad iyadu sunno weeyi wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wallahu aclam